بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فصل كالمؤلف وحكاها للدوناء بيان الصيغة siiqadii damaanka oo ahayd ruknigii shanaad ee arkaantii damaanka ayuu ku tilmaami doonaa wuxuu yihi mualifku yushtaradu waxaa loo shardiyaa fi damaani damaankii xoolaha la damaano qaadayay walkafaalati iyo kafaaladii badanka la kafaalo qaaday ama la damiinanayo lafdun erey baa la shardiyaa yushciru tusinaya biltizaamin xil isa saarid ka damintu wadalika miaalka damintu waan damiinta weeye daynaka dayntaadii aad ku lahayd calayhi calaa fulaan hebel aad ku lahayd aw amase taxamaltuhu waan xambaaray aw amase taqalladtuhu waan garbatabsaday macnaha waan xambaaray aw amase takafaltu bibadanihi badankiisa ayaan kafaalo qaaday oon damiintay aw amase ana anigoo bilmaali xoolihii aw biixdaari shaksi qofkii inaan soo xaadiriyo oon daaminun mid damiintay baan ahay o amase mid damiintay baan ahay oo kafaalo qaaday o amase mid damiintay baan ahay ow ama mid xambaaray oo damiintay baan inta waa isku macno daamin kafiil zaciim iyo xamiil sidii casirkii xalay nagu soo dhaaftay walow qaala haddii uu dhaho uaddii almaala xoolihii ayaan bixinayaa ow amase uxdiru shaksa qofkii baan keenayaa fahuwa kaasi wacdun yaboh weye mualif wuxuu ka cabiray siiqadii shardi buu ka cabiray waana rukni culamada qaar mara qaarkood waxay ka cabiraan ruknigii shardi ama shardigii bay rukni ka cabiraan marka arrinkan uu iska sahlan yahay maadaama labadooba ka siman yihiin in labadooba lama huraan ay yihiin waaya haddaba waxaa loo shardiyaa uhi damaankii xoolaha la damaano qaadaya ama aad damiinanaysa ama markii aad qofka aad damiinanaysa ruuxdiisa inaad keento lafdi tusinaya isa saarid xil aad isa saarayso ood mas-uuliyaddiisa qofkaa qaadayso ama xoolaha mas-uuliyaddooda aad qaadayso iltizaam lafdiga marka sariixna wuu noqon karaa lafdi cad kinaayo sarbeebna wuu noqon karaa alfaaddii sariixayd ba halkan mualif ku sheegay marka waxaa ka mid a ah alfaaddaas damintu daynaka calayh dayntii aad ku lahayd waan kuu damintay ama taxamaltuhu waan dayntii waan kuu xambaaray taqalladtuhu waan kuu xambaaray aw takafaltu bibadanihi yani badankiisii ayaan kuu kafiishay oon kuu damiintay waayahay marka saddexdaa hore waxa weeyaan waa damaan addayn wey dayntii oo la damaano qaado wey aw takafaltu bibadanihina waa kafaalat اlbadan aw ana bilmaali aw biixdaari الshaks daaminu aw kafiilun aw zaciimun aw xamila halkan wuxuu ku kulmiya labadoodii markuu bilmaali yidhina waxa weeye waa damaan almaal bdaar hasina waa afaala badn marka erayadunu daba dhigay daaminu aw kafiilu aw zaciimu aw xamiilu waa isku macno dhammaantood luqadeena soomaaliga dhammaantood waa isku macno waxa wey waan daminta w arabiga ma kala duwan yihiin alfaadu kala duwan tahay lakin arabiga laftirkiisa waa isku macno waa kii xalina soo dhaafaysay in qofka daaminka la dhaho xamiil iyo zaciim iyo kafiil iyo damiin iyo waxa weeye qabiil waa kii erayadaas xalina soo dhaafayeen waayahay intaa alfaadaasba waa sariix alfaadaaba waa sariix alfaadda kinaayada maxaa ah? inuu dhaho maalan khalli can fulaan wa daynu اladii calayhi aw daynu fulaanin ilay hebel iska daa ninkaa daynta ku lahayd dayntiisu anay saaranta ama dayntiisii anaa ku haya taasa waxaa la waa kinaayo waa sarbeebti weya haddii qofkii u dhaho daaminka ahaa dayntii aad ku lahayd qofka anigaa bixinaya amaba qofkan anaa kuu keenaya waa kafaarat lbadelki taasi damaan ma aha ee waa wacdi oo maxay u noqon weyde maxaa yeele lafdi iltizaam tusinaya meesha kama muuqdo waan bixinaya buuri iltizaamku de taas iltizaam ma aha maadan isa saarin calaya maadan dhihin daynugu calaya maadan dhihin ama ilaya maadan dhihin ama calaya ixdaaru maadan dhihin ee waxaa tibi un uaddii almaal an fulan anaa xoolihii ka bixinaya tir ama waxaa tii uxdiru shaks qofkii anaa keenaya taa iltizaam maaha waad ballan qaaday un alwacdu cinda alfuqahaai laa yalzam qaacidada waxa weyaan wacdigu fuqahada agtooda ma laazimo sideedaba qadaan hadhow maxkamad ahaan laguma saari karo qof hadda mala waa waan ku siinaya maala qof baad ballan qaada waa tii xoolahaasaan ku siin doonaa de waa wacdi soo ma maxkamad ma ku geyn karaa oo ma dhihi karaa qofkan dee xooluhii ballan qaaday inuu siiyo imanaan siinin maxkamaddu kuu qusila dad waa u keento mar adeer marka horba isaan buu ahaa hadduu ku siiyan arag hadduu kusiin waayana de waba kuma lihi adigu saabu kudhihi alwadu laa yalzam alwadu laa yalzam wuxuu ihi yushtarad waxaa loo shardiya fi damaani damaankii lilmaali xoolihii la damaano qaadayey la damiinanayay walkafaalati kafaaladii lilbadani badankii la damiinanayay lafdun erey yushciru tusinaya biltizaamin isa saarid xil isa saarayo wadalika mitaalka damiintu waaban xambaare weeye ama waan damiintay daynaka dayntaadii calayhi qofka aad ku lahayd aw mase taxamaltuhu waan xambaaray aw mase taqalaltuhu waan qaatay aw mase takafaltu bibadanii badankiisa ayaan damiintay aw mase ano anigu bilmaali xoolihii oo biixdaari shaksi qofkii xaqa lagu lahaa daaminu mid damaano qaadayaan ahay aw mase kafiirun mid damiinanayaan ahay oo zaciimun ama mid damiinanayaan ahay oo xamiilun ama mid damiinanayaan ahay intaa waa isku macno walow qaala hadduu dhaho uaddi lmaala xoolihii anigaa bixinaya uaddii anaa bixin doona almaala xoolihii oo mas uxdiru ashaksa qofka anaa keeni doona fa huwa kaasi wacdun waa ballanqaad walaصaxu muctamad waxaa weeye annahu shaaniye laa yajuusu inuusan bannaanayn tacliiquhumaa kafaale iyo damaan in lagu xidho bishardin shardi walaa tawqiitu lkafaalati kafaalada in lagu muddeeyo in la muddeeyo ma bannaano walaa yajuusu ma bannaana tawqiitu lkafaalati badankii la damiininayay in la muddeeyena ma bannaano walow najazahaa haddii kafaaladii uu gooyo oo washarada uu shardiyo taakhiira alixdaari xaadirintii inuu dib u dhigo shahran bil jaaz arrinkaasi waa bannaan yahay waannahu shaniye walasaxu waxaa weeye annahu shaniye yasixu inuu asaxayo damaanu lxaali dayntii degdega ahayd inuu damiinto muajalan xaalay tahay mid madalaysan ajalan muddo ku madalaysan muddo muddadaasoo macluuman la ogyahay walaصaxu muctamad waxaa weeye annahu shan yaصixu inuu asaxyo damaanu lmuajali dayntii madalaysnayd inuu damiinto xaalan xaalay tahay mid degdeg ah walaصaxu muctamad waxaa weeye annahu shaniya laa yalzamuhu inuusan ku waajibaynin qofkii daaminka ahaa xaaladdan ayada ah adtacjiilu dayntii inuu soo dedejiyo caqdiga damaanka iyo caqdiga kafaalada damaanku wuuu khaas ku yahay hadi damaan la dhaho wuxuu khaas ku yahay damaan almaal markii labadoo la jamciyo kafaaladuna waxay khaas ku tahay markaa kafaalat albadel laakiin haddii damaan keligii la sheego labada way soo isgelayaan damaan almaal iyo damaan albadel lakiin haddii sidan o kale loo jamciyo labadaba way kala tegayaan marka damaankuna wuxuu noqonayaa maalkii kafaaladina waxay noqonaysaa badanki ida ijtamaca tafaraqa waydaftarqa tajamaca waa masaaishii de laba shay kulmaan na ay kala macnahoodu haddii ay la kala geeyana waxaa weeye midba midka kale uu la macno sida iimaankii islaamka waayahay haddaba wuxuu ku yihi ma banaano in lagu xidho damaankii iyo kafaaladiiba shardi oo see shardi loogu xidhi maalan haddii aad dhahdo idaa jaaa ra'su الshahri faqad damintuma calى fulani aw takafaltu bibadnih haddii bisha soo socota bilowgeeda la gaadho waxaan damiinanayaa hebel xoolihii lagu lahaa ama badankiisi inaan keeno haddaba caqdigii maadan goynin ee waxaad ku xidhay zaman imaan doona hardi baad ku idhay idaa jaa rasu shar bisha bilowgeeda haddii la gaadho ayaa tii marka hardi maadaamaad ku xidhay ma asaxayso waa cuquuda aan aqbalaynin shardi in lagu xidho waaya sida beyc oo kale beyca shardi laguma xidho lama dhihi karo hadii maalan bilhebel ay timaado alaabta waan kaa iibiye lama dhihi karo tanna waa saas oo kale waaya haddaba halka waxaad fahmaysaa masalada xalay aan sheegaynay ee ahayd damaanka waxaa weeye muraabaxada loo sameeyo bangiyada markii de muraabaxa laga qaadanayo qofka damiinka wuxuu qoraa in uu hebel uu damiintay xoolaha lagu leeyahay kadibna waa la saxiix waa la tawqicin waxaa lagu qorayaa damiinkan wuxuu hirgelayaa markii beecu uu dhaco beeca muraabaxda markuu dhaco ayuu he hirgelayaa damaankan wuxuu dhacayaa intaan beeciiba uusan dhicin on qofkan alaabtii muraabaxda laga iibinayey aan weli lagu wareejinin bale aan laga iibinba de bankiiba xataa muuna soo iibinin alaabti marka markaasa lakala qoranaya waxaa lagu qorayaa damaankani wuxuu hirgelayaa bacda albeyc beyc markuu dhaco haddaba maxaa la sameeyey waaa la sameeyey tacliiq waa la tacliiqiyey shardi baa lagu xidhay waa tiyaadaan lahayn ida jaa rasu shahri faqad damintu ma calaa fulan oo kale weya marka ma asaxayso waa sida muctamadka ah khilaaf asax u leeyahy waa asaxayaa marka khilaaf alasax baan ku socodsiin karnaa khilaaf alasax u leeyahay way bannaan tahay maxaa yeele qabuul looma shardiyo caqdiga damaanka iyo caqdiga kafaalada marka way bannaantahay in la tacliiqiya sida alaaq oo kale alaaqa baa qabuul looma shardiyo marka dalaaq way banaanta in la tacliiqiyo la dhaho idaa jaa rasu shahri fa anti aaliq bisha madaxeeda hadduu yimaado waad iga furanta waaya taasi waa tacliiqi tawqiidku imow tawqiidkii sida muctamadka ah kuma asaxayo kafaalada kafaalada in la tawqiitiyo la muddayo lo dhaho maalan hebel badankiisa inaan soo xaadiriyo waxaan kafaalo qaaday ilaa shahr ilaa muddo bil ah bishaa wixii ka dambeeyana beri baan ah bisha wii ka dambeya beri baan marka taana ma banaan in la tawqiitiyo la mudeeyo waayo mualifka alka wuxuu noo sheegay kafaaladii mudaynteeda ina asaxayn damaankii uu ka aamusay damaanku qaطcan maba asaxayo bilaa khilaafin in la mudeeyo damaanku maba asaxay muranka wa jiraba baynama kafaalada u hee muran ku jiro inay asaxaysa in kale hadii la mudeeyo muctamad wu ma asaxayso lakin khilaaf almuctamad wuxuu leeyahay way asaxaysaa lakin damaanku asagu marnaba ma asaxayo in la mudeeyo maxaa yeeley caqdigan dee qaradkiisii baa meesha ka baxaya haddii la mudeeyo ujeedkii dhannaaya laga lahaa oo ahaa kalsoonida ayaa meeshii ka baxaya midda kale cuquudan maaliga inta badan mudaynta ma aqbalaan marka laga reebo cuquud yaroo kooban sida caqdiga ijaarada oo kale haddaba haddii qofkii uu gooyo caqdigii kafaalada walow najasha wuu gooyey oo wuxuu ihi hebel badankiisa inaan keeno anaa damiin ka ah laakiin muddaha liisiiyo oo bul kadib baan keeni doonaa imika ma keenaye yani waxaan keeni doonaa hebel bil kadib yani ixdaarkiibuu muddeeyey oo wakti u qabtay laakiin kafaaladii iminku gooyey wuxuu i waan kafiishay buui anaa kafiishay oo damiintay hebel taasi way banaanta wax dhiba ma le waaya dayntii xaalka ahayd ee degdega ahayd way bannaan tahay in la damiinto ayadoo muddaysan oo muddo loo dibdhiga maalan qofkan waxaa lagu lahaa dayn degdeg ah oo imika laga rabo waxaa tidhi anaa damiintay qofka dayntii lagu lahaa laakiin bishar dayntan imika ma bixinaye bil kadib umaan he bixin doonaa hadduu alla idmo bil kadib baan bixin doonaa taasi ma banaanta way banaanta hadda dayntan degdeg bay damiinanaysa imika qofka laga rabay aduu waxaa tihi bil kadib waan bixin doonaa way banaanta wax dhibaa male maxaa damaanku waa tabaruc xaajadan waxay keenaysaa in muddadii qofkan daaminka ah ee loo ogolaado si markaa de qofkan ixsaanka u samaynayo uu u e, fuliyey sidii uu maarata u ballanqaaday marka ajashii way sugnaanaysaa xaqa daamin muddadaas int intaan la gaarin ka hor lagama dalban karo ila muddu qabsay soma bil kadib waan bixin doonaa bishaa ka hor waxba la weydiin maayo markay bishaa dhammaato unbaa la dhihi xoolihii ad damiinatay keen laakiin muddadu wa in ahaato ajalan macluuman muddo la og yahay taa cagsigeed dayntii muddaysnayd ee madanaysnayd xaalan deg deg ma lagu dabiinan karaa maalan qofkan dayn waxaa lagu lahaa bil kadib xaaloobaysa waxay ku muddaysnayd bil waxaa tihi qofkan anaad damiintay dayntii lagu lahaa ee bil ku muddaysnayd iminkaadan ka bixinaya laad u fiirso dayntii madanaysnayd ee muajalkayd baad xaal ku damiinatay taa kaba fiicanba zaada khayra way banaanta yaix way ansaxaysaa laakiin ma waajibay ku tahay hadduu saa ku damiinto inuu degdeg ku bixiyo waajib kuma waa wacdi eg inuu soo dedejiyo waa wacdi waa ballanqaad ballanqaadkuna waxaana laa yalzim soo ma sida asalka waxaa weeye de intan muddaday ku muddaysnayd inuu ku bixiyo marka la gaaro lakiin hadduu soo hormariya zaada khayran haddii uunan soo hormarinna de lagu khasbi mahayo la dhihi mahayo degdeg ku bixi wuuu i muctamadu waxa wey anahu shari laa yajuusu isan banaanayn tacliiquhumaa damaan iyo kafaale in lagu xidho bishardi shardi walaa tawqiitu kafaalati kafaaladii in la mudeeyey inaysan ansaxayn walow najasaha kafaaladii hadduu dadejiyo washarda uu shardiyo taakhiir alixdaari xaadirin dibdhigeed shahran bil uu maaragtay dib u dhigo taakhiir alixdaari soo xaadirin dibdhigeed maanaa qofkii uu kafaalo qaaday xaadirintiisa inuu dib u dhigo shahran muddo bilah jaaza arrinkaasi waa wa anahu walasaxu muctamad waxa wey anahu shan yasixu inuu ansaxayo damaanu lxaali diintii degdegayd inuu damiinto muajalan xaala tahay mid madalaysan ajalan muddo macluuman oo la ogya walasaxu muctamad waxa wey anahu shan yasixu inuu ansaxayo damaanu lmuajali diintii madalaysnayd inuu damiinto xaalan xaala tahay mid degdega walasaxu muctamad waxa wey anahu shaniga laa yalzamhu qofkii damiinta inuusan ku waajibayn atacjiilu dadejin macnaha qofkii dayntii madalaysnayd ku dambeintay degdeg inuu dedejiyo oo degdeg ku bixiyo waajibka maaha marka horeba xisaan unba u ballan qaado walilmustaxiqi qofkii diinta iska lahaa ee xaq laha ahaa wuxuu leeyahay oo u bannaan muطaalabatu daamini qofkii damiintay inuu ka dalbo dayntii iyo walasiili kii daynta lagu lahaa asal ahaan kii asalka ah asiil waa asalkii waa kii daynta lagu lahaa walasaxu muctamadu waxaa weeye annahu shaaniye laa yaصixu inuusan asaxaynin damaankii bisharطi bara'ati اlasiili kii deynta lagu lahaa ee asalka ahaa berinimadiisa shardigeeda walow abra'a haddii uu cafiyo ninkii mustaxiqa ahaa alasiila kii deynta uu ku lahaa ee asalka ahaa beri addaaminu kii damiintayna wuu beri noqonayaa walaa cagsa taa cagsigeedna waxa weeye ma ansaxayso oo ah haddii uu daaminkii ka beryeeday damaankii kii asiilka ahaa waxa weye diintii ka dhici mayso walow maata axadumaa midkood haddii uu dhinto xalla calayhi diintii waa kusoo degdegaysa duuna alaakhari kii kalese kusoo degdegi mayso diintii muajalkaed wuxuu ku yidhi ninkan mustaxiqa ah ee daynta iskale ee daa'inka ah wuxuu xaq u leeyahay dayntii inuu ka dalbo ninkan daaminka ah ee qofkan diinta ku lahaa damiintay iyo kii asiilka ahaa ee marka horeba uu xoolahan amaahiyey asiil baa la idhaahdaao asal ahaan uu daynta ku lahaa ka asiil baa magacaas na waa la idhaahdaa labadaas oo ogow mualifku marna asiil buu isticmaali marna wuxuu isticmaali he marna wuxuu isticmaali madmuunu canhu waa isku ninu waa ninkii diinta laga damiintay labadaba haddaba wuu ka dalbi karaa ninkii daaminka aha ee ninkan damiintay iyo kii uu daymiyey asiilka ama madmuunu canhu ahaa labadaba wuu ka dalbi karaa kana wuxu dhi waniga xoolahayga sii waa kii dayntu ku lahaa kii damiintayna wuxu dhi waniga xoolihi adii damiinatay isii kolba midkii usoo horumariya ayuu ka qaadaa hataa wuxuu heli karaa kan dayntu ku leeyahay inuu bar ka qaato dayntii maala kun dolar baa han boqol inuu ka qaado he ninkii uu daynta ku lahaa shanta boqole kalena ninkii daaminka inuu ka qaato uu heli karaa ama ma ahee dayntoo dhan inuu ka qaato ninkii daaminka ahaa ama inuu ka wada qaato asiilkii labadaba ka qaadan karaa laakiin waxaan banaanayn kana inuu ka qaato kana he inuu ka qaato labadaba inuu ka wada qaato laba mar uu dayntii qaato ma banaano taas mid un ha ka qaato hadduu mid ka qaato kii kale kama qaadan karo waayahay dadkeen waxay u yaqaanaan daaminka diinta inuusan bixin ilaa markii laga waayo qofkii asiilka ah diinta lagu lahaa markuu bixin waayo markaa uma bixin bay leeyihin sooma laakiin fiqiga waad aragtaano ninkan daaminka ah mar kasta inuu bixiyaa laga rabaa ama ninka waxaa weeye diinta lagu lahaa yuuna bixin ama hadduu xataa uu bixin karo waa ka dalban karaa ninkii diinta iska lahaa u dhihi kara diintii aad i damiinaatay isii wadaarta de mustaxiqu muaalabatu daamin walasil labadaba isku marku ka ma aha hadduu kan ka waayo asiilka ah inuu daaminkii he usoo noqonayo ee kanna uu ka dalbaya kanna uu ka dalbaya maxaa taa tusinaya waxaa tusinaya amaa ninkan asiilka dee xaqii baa lahaa aqii baaqigu ku yahay oo kama dhicin xaqii lagu lahaa damaanka kagama dhicin amaa ninkan daaminka ah waxaa u ah in laga dalbayo xadiidkii ah azaciimu aarimun damiinku waa magdhabe macnaha wuu magdhabaya xoolihii uu damiintay xadiikaas tirmidi weliye hore noo soo dhaafay ayaa caddaynaya wuxuu ku yidhi ma asaxayo caqdiga damaanku haddii la shardiyo ninkii asiilka ahaa ee daynta lagu lahaa markii horeba inuu beri noqonayo haddii u dha maalan ninkan daaminka ah xoolahaagii anaa kuu damiinay ninka ad ku lahayd anaad igu leedaoo kuu damiintay bishardi ninkaa inaadan waxba u raacanin caqdiga damaanka maba asaxayo maxaa yeelay shardigan wuxuu ka hor imaanayaa caqdiga damaanka caqdiga damaanka wuxuu keenayaa in ninkan waxa weeye madmuun canwi diinta laga qaaday iyo ninkan daaminka labadaba xaqi lagu yeesho oo ninkan diinta aysan ka dhicin maxaa yeele damaanku sidiisa waa damu dimatin ilaa dimatin ukhra waa dima dima lagu daray e macnaheeda maaha inuu xaqii ka dhacayo qofkan wax laga damiintay aqii kama dhacayo aqii sidii baa lagu leeyahay haddii ninkii mustaxiqaha diinta iska lahaa u cafiyo ninkii asiilkaah diinta u ku lahaa daaminna saasuu ku beri noqonaya ninkii damiintayna saasuu ku beri noqday asna maxaa yeele kan waa faracde daaminku waa farac mar haddii asalkii la cafiyey asagoo farc u ahaa laakiin taa cagsigeeda ma ansaxayso oo haddii la cafiyo daamin oo damaankii laga cafiyo ninkii asiilka ahaa diintii kama dhacayso ninkii xaqlaha deynta iska laha wuxuu ku yidhi ninkii daaminka waniyow maanta laga bilaabo damaankii waan kaa cafiyey oo adiga wax damaanan ku raacan doona ma jiro ninkii deynta lagu laha deynta ma ka dhacaysa deynta kama dhacayso deynta sidii baa lagu leeyahay maxaa yeel asaga deyntii dee lagama cafiynin ninkan umuu damaanka ka cafiyey waiiqadii deynta uu ku kalsoonaanayay oo inbuu iska ridaye lakin deyntii una cafiyay ninkan waayahay haddii uu midkood dhinto dayntuna ay muajal ahayd ama ninkii daaminka ahaabaa dhintay ama asiilkiibaa dhintay kolba midkoodii dhintaa ayay dayntii muajalka ayadii madanaysnay degdeg ku noqonaysaa maxaa yl dimadiisii ayaa markaa kharaabtay maalan ninkii waxaa dhintay asiilka ahaa ayaa dhintay qofkii daaminka ahaa wuxuu xaq u leeyahay inuu ka dalbado dadkii waxa wey dhexlayaasha ahaa ee ninkan waxa wey diinta lagu lahaa dhexlayay inay dayntii ka bixiyaan dhaxalkiisii wuxuu kaloo ka dalbanayaa ninkii waxa wey daynta iska lahaa wuxuu leeyahay anigoo dayntii ka qaado nimanka dhexlayaasha ah illa xoley la qaybsanayaa ana hadhow heli maayo haddii xataa ninkan ka bixiyo dayntii cid aan u raacdo xoolahayga heli maayo ee iminka waxa weeye xoolahaagii ka qaado oo dadka dhexlayaasha ah ka dalbo ama haddii kale diinta cafi labadaa mid soo gal inaad diinta cafiso ninkan dhintay aad ka cafiso iyo in aad ka qaadato dayntaadii dhexlayaasha haddii daaminku yahay qof ka dhintay ninkan daynta iska leh wuxuu ka qaadanayaa tarikadiisii tarikaduu ka tegey ayuu ka qaadanayaa dayntiisii waaya wuxuu yidhi wlilmustaxaqi qofkii diinta iska lahaa wuxuu xaq u leeyahay muaalabatu daamini qofkii diinta damiintay inuu ka dalbado iyo walasiili kii diinta uu ku lahaa walasaxu muctamad waxaa weeye anahu shani laa yasixu inuusan asaxayni damaankii bishardi bara'ati alasiili qofkii diinta lagu lahaa ee asalka ahaan diinta lagu lahaa inuu beri yahay shardigeeda walow abra haddii uu cafiyo mustaxaqii diinta ninkii iska lahaa alasiila kii uu diinta kulahaa hadduu ka cafiyo diintii beri adaaminu kii damiintana uu beri noqonaya walaa cagsa taa cagsigeedna ma asaxayso haddii ninkii daaminkaha ah uu damaanka ka cafiyo ninkii asiilka diinta kama dhacayso walow maata axaduma midkood hadduu dhinto daamin iyo asiil midkood hadduu dhinto xalla calayhi waxaa kusoo degdegaya dayntii muajalka ahayd baa degdeg ku noqonaysa kaa dhintay maxaa yeele dimadiisi way kharaabtay de muddo sii ma jirto mar qofkii daynta lagu lahaa uu dhintay dayntuna ay mudaysnayd maalan saddex bilood ku mudaysnayd iminkaa dayntii la rabaa ilan xoriyad halka hadda la qaybsanaya marka waa in iminka la bixiya dayntii hadduu daamin ahaa iyo hadduu asiil ahaaba duun alaakhir laakiin kii kale kusoo degdegi maysa diintii hadduu asiil ahay hadduu ahaa daamin isaga muddadii un baa lala sugay wuxuu ihi waidaa alaba haddii uu ka dalbado almustaxiqu ninkii daynta iska lahaa addaamina kii damiintay ninkii daynta uu ku lahaa falahu markaa waxa uu xaq u leeyahay ninka daaminka ah muaalabatu lasiili ninkii uu damiintay inuu ka dalbado bitakliisihi inuu ka furfuro ninka oo uu ka badbaadiyo biladaa'i xoolihii bixinteeda inuu ku badbaadiyo markaa in damina waa haddii uu ku damaano qaaday biidnihi idankiisa walasaxu muctamad waxaa weeye annahu shaaniye laa yuaalibuhu ninkan daaminka ah inuusan ka dalbanaynin asiilkii inuu badbaadiyo oo dayntii uu iska bixiyo qabla an yuaalab intaan asaga laga dalbin ka hor waayahay ninkan mustaxiqa ah ee daynta iska uu dayntiisii ka dalbado ninkii daaminka u dhoni oo iyo damaana qaaday halkaa iisoo dhig kan daaminka asna wuxuu ku dhegayaa ninkii uu damiintay ayuu leeyahy warnio dayntii aan kaa damiintay baa liga haystaaye dee xoolihii iska bixi maxaa yeelay asagaa asal ah asagaa wa si logu magacaabay asal daynta lagu leeyahy daaminku un farac marka wuxuu dhihi karaa nio dayntii aad tidhi idamiino iga dalbatay inaan ku damiinto waxaa weeye maanta waa lii haystaaye iska bixi waa haddii uu ku damiintay biidnihi ninkan asiilka hadduu yidhi idamiinanayo oo idankiisa iyo dalabkiisa uu ku damiintay waaya maxaa asagaa dee baddan geliyey isagaa hawshan u saaray laakiin sida muctamadka ah ninkan daaminka ah asiil dhihi mahayo ibadbaadi oo waxa weeye bixi lacagtii daynteeda laguu lahaa intaan asaga laga dalbanin he kahor asagoo ka dalban mahayo dhihi mahayo dayntii bixi intaan asaga la qabsanin marka asaga la qabsado umu asna qabsan ninkii waxa weye asiilka ahaa ee daynta u ka damintay umu asna leeyahay niyo waa la haystaa eh. dee niyo dayntii naga bixi waaya wuxuu ihi waidaa aalaba mustaxiqu ninkii daynta iska lahaa haddii uu ka dalbado adaamina kii damintay dayntiisi hadduu ka dalbado falahu markaa wuxuu leeyahay ninkan daaminkaasna waxa uu xaq u leeyahay muaalabatu asiili kii asiilkaaha daynta lagu lahaa asal ahaan inuu ka dalbado bitakliisi inuu ku badbaadiyo oo ka furfuro ninkan dee mustaxiq ah biladaa'i daynta bixinteedii inuu kaga furfuro waase goorma in damina waa haddii uu ku damiintay biidni idankiisa walasax muctamad waxa wey annahu shaniya laa yuaalibuhu ninkan ninkan daaminku ka dalbi maayo asiilkii inuu dayntii bixiyo qabla an yuaalab intaan laga dalbanin asagana intaan laga dalbanin ka hor walidaamini kii wax damiintay wuxuu xaq u leeyahay alrujuucu inuu kula noqdo wixii uu bixiyey cala alasiili kii uu damiintay ee diinta lagu lahaa in wujida waa haddii la helay idnuhu idnulasiili asiil idankiisa uu idmay ninkan uu idmay daaminka ah fi damaani damaankii waladaa'i iyo bixintii wain intafa haddii la waayo oo meesha uu ka baxo idnuhu idankiisii halkaa usoo qadar fiihima ay fi damaani waladaa damaankii iyo adaagii bixintii labadaba hadduusan u idmin falaa ay falaa rujuuca markaa noqosho ma jirto wain adna haddii uu u fasaxay fi damaani damaan inuu damiinto keliya faqad oo keliya rajaca wuu la noqonayaa oo wixii uu bixiyey wuu kula noqonaya fi asaxi muctamad haddaan qabanno walaa cagsa taa cagsigeed lidkeedna ma soconayso fi asaxi muctamad haddaan qabanno halkan ml wuu ku tilmaamay masalada rujuuc daamin cala اaصl ninkii wax damiintay xoolihii haddii uu bixiyo ma kula noqonaya ninkii uu damiintay ee daynta lagu lahaa ma ka soo ceshanaya xoolihiisi ninkan kun dolar baa lagu lahaa ninkanaa damiintay yidhi anaa kunkii dolar bixinaya dabeetana ninkii damiintay baa lacagtii siiyey ninkii daynta iska lahaa kunkii dolar kunkaa dolar uu ka bixiya ma kula noqonaya ninkii hee uu damiintay ee asiilka ah almadmuunu canhu waa ku magacaabeen ama alasiil labada magac waa la yidhahdaa ma kula noqonaya mise kulama noqonaya afar suura masaladan ku jirta afar suuro ayaa ku jirta laba uu kula noqonayo laba uuna hee kula noqonayo labada uu kula noqonayo waxaa weeye haddii ninkan asiilka ee diinta lagu lahaa uu ninkan daaminka u fasaxay inuu damiinto isla markaana u fasaxay inuu ka bixiyo labadaba u fasaxay meesha waxaa yaale damaan iyo adaa damiinasho iyo bixin diinta la bixinaya soo ma labadaba u fasaxay marka hore muxuu ihi niyow nin baad raba inaan lacag ka daynsado wuxuu ihi da damiin ii keen ee i damiino sidiibu ku damiintay haddaba damaanka u fasaxay markii lacagtii bixinteedii la gaadhina wuxuu ihi niyow ninkii lacagtii buu ii haystaa oo leeya bixie haddaan daamin ahaye lacagtii ma kaa bixiya markaasu iga bixiya damaan iyo adaab hadduu ufasaxay wuu kula noqonaya sidoo kale haddii uu damaan keliya ufasaxayna wuu he kula noqonaya damaan keliya hadduu ufasaxay laakiin adaa uusan ufasaxin wuxuu hi damiino laakiin markuu bixinay ninkan asaga iska bixiyey muusan he muusan ninkan dhihin ma kaa bixiya sababto ah adaagu muxuu ka dhashay damaanki soo ma damaankiina uu fasaxay soo ma marka wiii ka dhashan de sagaa mas-uuliyadeeda qaadaya labadaa suura horta wuu kula noqonaya labada suura nu kula noqonayna waxaa weeye haddii labadaa midna usan ufasixin laa fi damaani walaa fi ada damaanna i damiina muusa dhihin addaana iga bixi muusa dhihin de waa nin mutabarica markaas sa ixsaan sameeyey dan ilahi wuu bixiyey markaa niyadiisa xataa lama eegayo markaa kula noqon mahayo haddii uuna damaanka u fasixin laakiin addaaga u fasaxayna waa la mid oo he kula noqon mahayo yani markii damaanka ahayd wuxuu yihi niyo ku damiinanay ninkan ma weydiisanba ma ku damiinta musa dhihin asaga iskii u damiintay addaaga markii la gaadhay wui niyo aan kuu damiintay maalintii in iskii kuu damiintay ma kaa bixiya markaasuu kaga taana kula noqon maayo maxaa yale sababkii horeeyeyba e muuna u fasixin oo damaankii ah markana kula noqon haddaba afartaas suuro ayay masaladu leedahay labana uu markaa kula noqonaya labana usan kula noqonayn haddaan soo ururino meesha waxaa yaala damaan iyo adaa hadduu labada u fasaxo wuu kula noqonaya damaanki adaagu haduu fasaxo kula noqonaya hadduu labadun u fasixinna kula noqon maayo haddii uu damaan u fasaxo laakiin addaa una ufasaxinna wuu kula noqon haddii una damaan u fasixin lakin addaa u fasaxana kula noqon maayo waad fahantaa soo ma waa tartiibka mualif ku dhiga tartiibkan dambe wey wldaamini ninkii wax damiintay wuxuu xaq u leeyahay arujuucu inuu kula noqdo cala asiili kii damiintay wixii uu ka bixiyey deynta ah inuu kula noqdo aq u leeyahay waase goorma in wujida haddii la helo wey idnuhu fasixitaankiisu fasaxay fi damaani damiinashadii waladaa iyo bixintii wain intafaha haddii uu meesha ka baxo idnuhu idankiisii fiihima damaani adaa falaa ay falaa rujuuca markaa noqosho ma jirto wain adina haddii uu fasaxay fi damaani damiinashadii faqad oo keliya rajac markaa wuu kula noqonaya fi asaxi muctamad haddaan qabano walaa cagsa taa cagsigeedna waxa weye kula noqon mahayo oo waxaa weeye hadduuna damaankii u fasaxin laakiin addaagii u fasaxay kula noqon maayo fi asaxi muctamad haddaan qabano walow addaa haddii uu bixiyo ninkan damiinka ah mukasaran lacag jacaba hadduu ka bixiyo can sixaaxin lacag isku taalla oo mise saalax uu kala heshiiyo ninkii daynta iska lahaa can miatin boqol uu ku lahaa ninkan bithawbin mare uu kula heshiiye qiimatuhu qiimihiisu buu yahay hamsuuna konton fal asaxu muctamad waxa wey anahu daaminkii laa yarjicu inuusan kula noqonin ilaa bimaa qarin wuxuu magdhabay mooyaane waaya suuradda masaladeeda waxaa weeye ninkan daaminka ah ayaa ninkan wuxuu damiintay oo lagu leeyahay lacag jajaba lacag jajaba oo sirsiraa lagu lahaa dabeetna lacag isku taaloo bixiyey innaga hadda lacagta sirsirka iyo lacagta isku taalo waa isku midun wa isku qiimo laakiin waagi hore isku qiimo maynahay la soco yani dirham la jajabiyey iyo dirham isku yaalla isku qiime mayn ahayn marka daraahim saxaax oo isku taalaa lagu lahaa ninka ninkii daaminka wuxuu bixiyey daraahim he jajab ah tanaa ka hooseysay la soco wixii uu bixiyey unbuu kula noqonaya oo ahayd daraahimtii he jajabka ahayd haddii ninka lagu lahaa boqol dollar maalan oo ninkan daaminka ahaa nin xariif u ahaa ninkii diinta ku lahaa buu yimid oo wuxuu niyow boqolkaa door maanta lagu heli maya xaaladu iskayar adagta abaaraa lagu jiraaye waxaad yeelaysaa ninkii adeenta kulahaydna waa ninkaa dee musaaradaysane boqolkaa doolar de waxna iska cafi waxna aan ku siiyo oo dee maradan qaado go-aan shaalka kontonka doolar jooga qaado ninka waa nin ganacsada kontonka doolarba u qaado yani go-aan shaalka de kontonka kalena iska iska daa waayahay saas ku heshiiyeen waa sulx magarata sulxu mucaawadahayna soo dhaafi wayaan waaya ma boqolkii doolarba kula noqon mise maradii qiimaheedu kontonka doolar ahayd intii uu bixiyey mu kula noqonaya isuu wuxuu bixiyey mare ma ahayn qiimaheedu iyo konton doolar intaa unbuu kula noqonaya intaa ka badan xaq uma lama dhihi karo boqol doolar bay ahayd boqolkii doollar iska keen aniga dee tan xariifnimadeeda iyo kartideeda ku timide waa yahay walow adda haddii uu bixiyo mukasaran lacag jajab ah can saxaaxin lacag fayow oo isku taalloo ninkan lagu lahaa aw mise saalax uu ninkan daaminka damiirka waxad ula celinaysaa daaminkii aw saalaxa ninkii daaminka uu kula heshiiyo ninkii waxa weeye mustaxiqa ahaa can mi'atin boqol uu kala heshiiyo bithawbin maro miadiibaa iyo musaala canhu ah awbkuna waa musaala aleyh waa wi lagu heshiinay awbkaasoo qiimatu qiimihiisa amsuuna conton iyo tayfada sax muctamad waxa wey anahu shaniya laa yarjicu ama anahu ninkan daaminka laa yarjicu nusan kula noqonayn ninkii madmuun canhu ee asiilka ah ilaa bimaa hariba wixii uu bixiyey oo magdhamay mooyaane waman addaa qofkii bixiya dayna hayrihi qof kale dayntii lagu lahaa bilaa damaanin asagoon waxba damiinanin walaa idnin bilaa damaanin damiinasha la'aan walaa idni min fasaxin la'aan falaa rujuuca wax noqosho u sugnaatay ma jirto wain adin haddii uu fasaxay in uu ka bixiyo dayntii bishardi rujuuci noqosho shardigeeda rajac wuu noqonayaa wakada waxaa la mida ah in adin haddii u fasaxay muطlaqan taa iyadoo laga sii daayay shardi oo waxba iyadoon la shardin haddii u fasaxay dhaho iga bixi taana oon la mid ah fil asaxi muctamad haddaan qabanno oo markaan wuu kula noqonayaa wal asaxu muctamad waxaa weeye ana musaalaaatahu heshiintiisa uu ninkan waxa wey daaminka uu la heshiiyey ninkii daynta iska lahaa calaa hayri jinsi dayni daynta nooceedii waxaan ahayn laa tamnacinaysa diidayn musaalaaadaas alrujuuca noqoshadii waayahay masaladan damaankii kuma jirto la soco laakiin de axkaamta damaanka ma soo hosgelaysaa waa qof qof kale dayntii bixiyey asagoo qofkaa kale he aan waxba damiinanin qof baa dayn lagu lahaa boqol doolar maalan qofkiio daynta loo haysta arkay ninkan dabeetana wuxuu hi nig anaa boqolkii doolar ku siinay boqolkii doolar buu siiyey damaanna ma jiro idanna ma jiro halkan waad artaa mana damiinanin ninkii daynta lagu lahaana ninkan ma dhihin iga bixi horta hadaysan taa jirin damaan usa idan u jirin wax noqoshaha ma jirto oo ninkan waa mutabaric wuxuu ninka kula noqonaya ma jiro taasi waa suuro haddii uu u fasaxo u dhaho niyo iga bixi bishardi rujuuc waxa weeye waad igu soo noqon doontaae oo wixii ad iga bixisa anaa ku siin doona iga bixi hadduu dhahona dee taasi wuu kula noqonaya almuslimuuna he calaa shuruudihim way ku heshiyeen waxaa la mid ah hadduu dhaho niyo iga bixi daynta uusan noqoshaba sheeginba niyo ninkan deyniga haystee walaalo boqol dolar haddaad haysa iga sii boqolkii dolar buu siiye wuu kula noqonaya markana wuu kula noqonaya maa marba hadduu u fasaxo iga bixi taa waxay muujinaysaa inuu he inuu waxaan u celin doono waaya waa hadduu qasdi rujuucu jiro ninkana markuu bixinay mutabaric uusan ahayn dan ilahi uusan u bixinaynin biqasdi rujuuc aad ah, ninkan hadhow kula noqotid u bixiy wey haddii ka waran ninkan daaminka ah uu kula heshiiyey ninkii dayntii iska lahaa dayntii nooceeda waxaan ahayn ninkan dayntiisu lacag bay ahayd maalan waxay ahayd toban kun oo dolar wuxuu ugu bedelay jaga yar oo qiimaheedu yahay maalan han kun oo dolar wuxuu nin oo jagadan u qaado toban kun oo dolar ninkan u lahayd aan kuu damiintay maalan soo ma xaaladdan ayada ah noqoshadii ma diideysaa taas ma diideyso wuu kula noqonaya lakin muxuu kula noqonayaa dhulkii jagadii qiimaheedii kolba wixii uu celiyey kolba wixii yaraa de wuxuu kula heshiiyey iyo wixii uu ninkan iska ku lahaa kolba midkoodii yar hadda waxaa yar suuradda soo maaha agada qiimaheeda agada qiimaheeda buu kula noqonaya wuxuu ihi uma dabeetana inamaa yarjicu wuxuu kula noqonayaa addaaminu kan wax damiintay iyo wlmuaddaa walmuaddi iyo kii bixiyey bilaa damaan damaan la-aan kii wax bixiyey waxay kula noqonayaan qofkii ay damiinteen ama wax ka bixiyeen idaa ashhadaa labadaasi hadday markhaati u yeelaan biladaa'i bixintii rajulayni laba nin hadday u marageliyaan aw mase rajulan nin iyo amraatayni laba haweeney wakada waxaa la mid ah rajulun hal nin hadduu loo marageliye liyxlifa macahu si oola ninkan daaminka ah macahu maciisa si dhaarto ilaas muctada haddaan qabano fain lam yushid haddaba hadduusan maragelinin falaa rujuuca noqosho ma jirto in addawa haddii uu dayntii bixiyey fii haybati alasiili ninkii daynta lagu lahaa maqnaanshihiis hadduu ku bixiyey oo wakadabahu asna uu beeniyo o dhaho dayntii maadan iga bixinin wakada waxaa la mid ah in sadaqahu haddii u rumeeyo ninkan asiilka o dhaho dayntii waad iga bixisay filasaxi muctamad haddaan qabanno ayadna waxaa weeye noqosho ma jirto fain sadaqahu haddaba hadduu u rumeeyo almadmuun lahu kii wax loo damiintay ama mas'ada uu ku bixiyo dayntii bixadrat alasiili kan daynta lagu lahaa joogitaankiisa iyo goobjoognimadiisa haddii lagu bixiyo isagoo goobjoog ka ah rajaca marka ayadaa uu kula noqonaya cala madhabi muctamad haddaan qabano wuxuu ku yidhi markii aan kulahayn qofkan daaminka ah ninkii uu damiintay ee uu daynta ka bixiyey wuu kula noqonaya ama kan daynta ka bixiyey qof kale isagoon damiinanin ka bixiyey wuu kula noqonaya markaan lahayn suwartiina soo dhaaftay waxay dhacaysaa un taas haddii ninkan daaminka iyo kan mu-adiga daynta bixiyey ay markhaati u yeelaan lacagtan qofka inay ka bixiyaan kan daaminkii kan muadiga haddii ay markhaati u yeeleen bixintii diinta ay weliba marageliyeen laba nin ama nin iyo laba dumar ah ama hal nin oo keli ah si oola dhaarto liyaxlifa macu alla sax intaaso dhan maxaa saa loo leeyahay waxaa laga yaaban yahay ninkan diinta la siiyey inuu inkiro ou dhaho wax diin oo la siiyey soo gaadha ninkan daaminka uu siiyey ma jirto taasaa la diidan yahay way noo imaan doontaa marka haddii markhaati uu u yeelo de markhaatiga mesh hadhow haduu inkiro markhaatiga waa la keenaya soo ma ma diidi karo rajulayni waad garanaysaanada laba nin baa xoolaha ka markhaati kici kara rajulu wamra'ataani nin ama laba dumara labada dumarka waxay gelayaan ninkii kale booskiisii laakiin afar dumara ma anfacayso hal ninna waa un la mid ilan xooluhu waxay ku sugnaadaan hal nin shaahid wa yamiinu lmuddaci ninkii wax sheeganaya muddaciga ah dhaartiisii haddii lagu daro hee hal markhaati ah hal markhaati iyo ninkii yani muddaciga dhaartiis hadii laisku laro waxa weeyaan xoolihii uu ku sugnaanaya haddaba haddii ninkani uusan marag gelinin daaminka ah maragba uma markuu lacagta bixinayo diinta ninka ka bixinay falaa rujuuca wax noqosho uu leeyahay oo ninkan kula noqon doono xoolahaas ma jirto haddii uu lacagtii ku bixiya ninkii asiilka ahaa ee diinta lagu lahaa isagoo maqan isla markaa u dhaho ninuu dayntii maanan iga bii maanan iga bixinin waayahay ninkii daynta iska lahaa rabu daynna uu inkiroo dhaho dayntii ninkan muuna soo gaadhsiin ninkii daynta iska lahaana wuu inkiray wuxuu daynta ima soo gaadhay ninkii asiilka ahaana wuu maqnaa markaa ayada ah ninkan lagu beeniyey asiilka wuxuuhi dayntii maadan bixinin suurada ayada ah wax noqoshaa oo ninkan usugnaatay ma jirto maxaa ninkan muxuu faa'idayba hadduu xataa bixiyo runtii ay tahay dee xaqii weli ninkan waa laga dalbanaya dayntii waa weli waa lagu leeyay waa loo raacanaya u ka faaidayey marka damaanka ninkan uu gaabiyey oo markhaatimun u samaynay haddaba haddii ninkan asiilkaa uu rumeeyana waa lamid tan dambe khilaaf baa ku jira hadduu dhaho nin waad iga bixisay waa runtaa oo anu maana kula joogin laakiin waan ku rumaynaya nin dee been aan ku aqaanay ma tihin oo diinta aad sheeganaysa inaad iga bixisay waan kuu rumaynaya laakiin waa kan ninkii diinta igu lahaa inkirsan oo le macnaha diintii ma soo gaadhin markaa kula noqon maayo haddaba ninka madmuunu lahu ninkii wax loo damiintay daynta iska laha haddii uu u rumeeyo dhaho ninkani dayntii wuu ii dhiibay ama dayntii lagu bixiya ninkii asiilka ahaa ee daynta lagu lahaa oo jooga oo goobjoog ah labadaa suuraba waxa weeye ninkii daaminka uu kula noqonaya dayntii ninkii uu damiintay uu kula noqonaya wuxuu bixiya ilaa markan de hadda wax loo racanaya ma jirto ninkii madmuunu lahu wa loo damaan daana qaaday daynta iska lahaa ayaaba qirsan oo le dayntii uu soo gaarsiiyey ninka markana asagaaba goobjoog ah oo arkaya markii he dayntii la bixinay dama inkiri karo markaa markaa wuu kula noqonayaa wallahu tacaala aclam wsala allahu waslama ala nabiyina maxamed